bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan gudahan idaacadda kulmi iyo goortaan halka maqlaayow galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadka anaagidigin ku noolow gebi ahaanti in galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadka anaagidigin ku noolow gebi ahaanti in galab wanaagsan waa tahay dhegeystayaal markale galab wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan barnaamijka alaaba waxaa idinkugu soo gudbinaa kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe intaba iyo sheekadeeni xurmadaran iyo xariir dumar barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya galabta anigoo ifraax axmeda iyo shaceyb maxamed daahir shaceybo soo dhawowaan ku lehe talado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tabtay kulmiye kuu tabinayaan waa tahay shaceeb wasoo dhowo ifraaxay aada u mahadsan tahay waa dhawahay galab wanaagsan kulley galab wanaagsanoo wacan mm-hmm. waa arbaco waa galabtan isu ka horeysa umaleen ani aad barnaamijka la wadno ha siy barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan aada iyo aad waa tahay inkastoo in badan asaasi hormamartay <laughs> balse microfonka ani aad weli iskala madaadihiin soo maaha aada iyo aad waa tahay barnaamijka kaalmaha sugaanta ayaan ku daafurana dhankaaga mase dhankeyga maya ilaa yaraanteed waa la iiday jiray waa lagu day jiray ah, balse mhm, galabta anaa kuga haysta laakiin deeqa iyo luule ayaa dhihi jirta iisoo daaye galabta anaa kuga haysto eh, maya waa iidaysan jira labadooda ani laakiin waa anaa la iidaysta hadda <laughs> may farsamayaqaanka saanoo kale garqaadayo haddii ani dhankeyga oo dhaho mhm. anaa qaadanay daafuurka hadduu dhankaaga dhahna cabdirasaaq ilaahi hadda waa aamusan yahay waxaa u maleyn ina dhahda isku danaaniseen waa tahay waxaa inoo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan waa saase laakiin anoo kuu daysanaa ay dhacodaabe misbixinays oo hadda ugu dhegantaha miya ha talyaani mise biyaja eden gabdhaha laakiin waa loo daystahay dadka horena luuqada talyaaniga waa ka haray waa tahay waxaa inoo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan cawaalo aadan iyo aamin afrig Thank dheeraana anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo ah, wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo aaminsanaa waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo dhimashadiisa warmaha waa dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ilaah dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqi maayo wabayda haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay ashiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaayin alow alow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin kalsoonidu waa muhiime sidaan adiku wakiishay wayne gurigalkeenna aina Allah ainani sway haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaaci naga dhammaaye alow alow ainaan iswaay alow alow ainaan iswaay alow ainaan iswaay kalsooni gurigeenna wayne gurigalkeenna aynaan iswaayin halkaasi haddaa uga imaano aamine afriiqiya oo xawaalo aadan aamina afriig ah. mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ay qeyb ka ahaayeen weliba daafur u ahaayeen oo oh, ma galaba maya waa casir mm. <laughs> kafeegaaga iyo kabashiinkaaga laga dareemaya in galab ay tahay soo ma aha aad iyo aad caajiska aduu ku saaranyahay galabta mm. waayahay marka ankale waxaa la jira shuushow bax shacaabo <laughs> <laughs> eh, dhankeyga dhankaaga markaan dhegeystayash maxaa isu qabanaysaa dhankeyga aniga eh, hal go-aanaa lahaa mhm. walina go-aankaa ku taaganahay go-aankaasi yahay bal aniga dhegeystayaasha ugu dambeeyey mhm. go-aan waa ogyihiin aniga xataa galabkaas waa ogyahay aniga heesaha daadiska ah aa u badnaa ayaan taano ay marka oo dhanka daadiska kaaga shidan tahay tasho maantaba waa tahay ha hadda tasho qarar qarar waa imaan dhigi karaa <laughs> qadarkeeyo <laughs> iyo farsamada waa tahay much mentira hadaba kugu hayo aduunkugu jigay warmaha abaalada tasho maantaba mhm. intaa ayna kaga soo laaban koley ifraaxeanihadda waa tashatamaho aniga waa hadlay hay qof aa la hadlay weliba keligii ma hadlay qof aa la hadlay tasho maantaba ma isbuucii ka hor aa tashatamasa beri ka hor maalmahan hore oo tashatama maalmo ka hor <laughs> waa tahay mhm. eh, dhankaaga waxaa kugu ogaanay mhm maalmahan dambaba dhan hiisaha lamaanaha inaad iska dhegaysatid eh, calaacalka u badan mhm. eh, maxaa iiga tagta iyo waxyaabaaoowada <laughs> maadaama heesihii u dambeeyey aan qaadanay dhankaaga aad soo qabsata ana aan soo uh-huh. qabsaday uh-huh. marka waxaan u noqonaynaa dhanka iyo gadaal waxaynoo soo qabanaya marmarsi amay tahay <laughs> qaraami haddaa u laalaabatay mhm. oo a hadda dhahday e, e, waxaa waagii burisamaatka oo laabana xigmadiiyo qofisa maaha xikmad ma kalaimadu ka <laughs> e, meeshaas waxaa fara ku laaban waxaa inoo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan eh. wada dhegeysan doonaaye eh. maxamed salebaan tubeec iyo xaliimo khaliif magool laba naxariiste haye heestan waxaa la yidhahdaa badanaa jirta ay qaadeen haye hadde neerusku waa bal asoo wada dhegeysan neerusku waa waa ballantay malodin okay ku socda eh. <laughs> nafta muuxi digisaa naad mayd jecelisaa waxaad naawinaysiyo naquma ku samaya samuuqni sigitaa nacamaysi celisaa waxaad naawidaysiyo naguma ku samaya naguna nasiibke nasiibka nasiibkay naguna xusuuna inaguna nasiibke nasiibka nasiibkay maknaa xisnoona عشبون عودا مسندونا عشقون عودا intaa aynu kaga soo laabanno magool iyo tubeec barnaamijkeenii galab wanaagsan ayay qeyb ka ahaayeen weliba bartamaha markaan taaganaa barnaamijka aad iyo aad waa sidaa sheegtay mhm. waxaan soo gaarnay xilligii aan wada jirnay sheekadeenii xurmo daran iyo xariir dumar balse shuceybow eh. waxaa ka horeyn doona qadar xaysiis meelabaad joogtaan kuna soo dhowaada sheekadeenni xurmadaran iyo xariir dumar qaybtii siddeed iyo labaatanaad waa joogaade hooyas fadhiyaantay ayuur fiicantaamaanta farxadna waa idinka muuqata waa arkaya imtixaankaa soo dhamaadano maanta imtixaanka soo dhamaada miya ugu weyna jiro waxa imtixaan hadda waxa waaye horta hurdad dambe kacooyo ma jirto hada loo bilaawdo jaamacada la bilaabaa howlo kalmay maalmo waa nasanaysiin laakiin waxaa lasii joojinamay saabiro may anay noo shaqays ani waxaa rabaa full time in wax ku baratid oo aqoon fiican aad la soo baxdaan rabaa wax ka magaadhaweys afar sana hadday dhammaanaysaa wax magaadhaweys berigaas laba farxadoodaas wuu kay timi idinkoo igaarkayga horta een saalax ahaay ilaahay kuma samadiday oo ilaahay safarkii ou tegay ku samageeyey haddana ka sama keenay alxamdu shukur aan iri biyahaaga iyo cabdikan dhuunisana arkan dhuunisana iyo gabartayda sumayaaya iyaarkayga saabiro itixaankii dugsiga sare ou usoo dhammaaday waxay sii durufdurufeen subax kastaba alxamdulilah itixaanka maanta kusoo guulaysteen laakiin waxbarashada waaga waa dhimantaa farxadda kale waxay tahay in igaarkayga saalax waataad ogeedeen hadduu safarka ka yimaado ah. inuu gabar hadiyadaana ah, waa laydin siina waa kuwaana awda horta farxadda waa tii markuu baxaya aan ku balansano inuu aroosi rabo ah. marka gabaraa la keeni rabaa sadahaan la dharaba hooyo waaya waaba waa farxado badanba oo isbiirsaday alxamdulilah laakiin saabir wuu soo degdegayaay saabir hadduu waxbarasha dhameeyay jaamacad intuu aadi lahaa dhibkaas waxaa keena mataqaan adaaciyo waroosi diid weliba ninkaan mujeedaa saalaxow meel fiicanaan ku oga meel fiicanaan ku ogahay waa soo ilaaleensaday waa soo arka adigana waan kuu rajeeyaa laakiin biryaan baraynaa <laughs> waxaan rabaa in qado oo wadajir ah la sameeyo ah. oo laga dareemo guriga xaafad oo dhan in laga dareemo dumaashiyaashaada baranaysaa saabira beri gaariga wadaayo asagaa soo qaadaayo gabdhaha ayagaa meel ku ballaminayo marka waxaa rabaa may waa sir qarsoon waay eh, marka imaadaan idin baraa idinka wax walba waxaa waaye xaafad in laga dareema rabaa soo oh, dhaweynsaabir gaariga adigaa mas-uulka ah adigaa keenaya gabdhaha xaafadan waxaa raba aroos ma ka dhacay in la dhaho beri anigaa meesha horta aadaa u faraxsan horta cilaan muluuq in la isaa cagahacarada iyo xataa in la celaansha rabaa oo xayta oo qurux badnaa la rabaa beri saabiro dimi laakiin taleefonkan dimi horta xad la joqaysa farahow laa eegto adiga faraankaa kawkaba jooji waa ku soo wacaa iyo ninkan howlihiisaa iska badan ninkan anugu iga dheereeyaaba hooyo laga hadlooyaa arrin fiicana laga hadlooyaa eh meel saacan balamayna qadale waa noocan qadaan balamino qadamo qadadale waa naxda qadaan balamiyo hawshana la qabanaayo guriga daahmana lagu xiraa Soomaaliya gaadin ma wiil noo keentid ee qadada wada jir ha noqotay aan ma igu dare say igu dare waa soo wada ma wiil saaxiibkay waxaba jir aad ila shaqeeyo oo oo laakiin wiil saaxiibkay jir aad ila shaqeeyo oo aad u dabeecad fiican taas hadaan u keen lahaa way fiicnaan lahayd waan ku dareynaa yarka xafadan oo raacibka gooba goob banuuni ku fiican yahay aa maya eh, waa keeni weyse mogtahay ana farxad wada jir kadhimnmaya waxbarasha anaga waa ku wada jirnaa idinka gabarta iga raacanaya gabarta iga wareerine ballanti aan isku ogeyn waayo waa inaad berri gabdhaha ii keentiin waxaan ku yidhi gurigana waa hagaaja anigana guriga ah ala kala kiciyo abaa guriga noo kala kiciyo dukaanka oo naga soo horjeedani ma iiga soo gad cilaan malug ay soo gad iyo dalawindi aho iyo madaxa iyana ii cilaamadu ilaahayraa maasha allah wallaahi farxadda adduunka yaa aniga aniga rafaadka adduunka haysto beri meeqa qof hoodaa noqonaya kooba iga kala dhigo hado intana aad inta laba qof iga balmiyey saalaxna meeloo iga wacay saabirna qado iyo wax saalaxna qado bismilla saalaxa wiil akhyaaroo fiican waa laakiin <laughs> gal akhyaara dhahdee hadduu yahay xataa quraash shaqa ma aniga saabir aadano saalax waa u goyna inaa u sameeya waa saalax oo dhaho ma kuu imaan karo waxaa sameynaa saalax waxaa leeya bacdi maqrib isu imaana saaxib eh, saabirna khadadaa aadaano maxaa rafaa dhankeena anima aadi kari maba sameyn kari labadood haddii kale waqti ay ahaan lahayn kano aadla kano laakiin aniga inaa hadda iska jaro iroon saalax iyo faarihiis iyo wiilashaan dhanbo inta kanane hal akhle sameeyo markaa saabir oo hooyadiis bar had already sameeyo waa isnaqaana awal isnaqaan laakiin dumaashinima isu sii barane oo hooyadiis barano saalax habeenkaa balameena markaa balano isu imaanane runtaa faraha ka saaraa qabri ninkii la wada lama kala qari waxaan walaalow saalaxow aniga marka hore waa ku waday laakiin beena iga ahayd ani wiilkaasaan jeclahay walaalow yaa kula goonin haadaa wasalaam culeysna ilaahay ma abuurin laakiin ani marka hore waxaa ka waday sahlahaas iyada iyadaa u taalayaa madaxa iga xanuujinna jaawdheh halkaas haynoo joogto qaybtii siddeed iyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doono qaybta xigta nabadgelyo waa tahay halkaasi hadii aan uga imaano sheekadeeni daran iyo xariir dumar bal markaan dhageystayaasha waxay leeyihiin dhanka kaalimaha sugaanta maanalo siiba mhm. maxayna soo qabanaysaa shaceebo caadi ma tihid waa sida shaceebo caadisa u ahayd macnaha hees waa caadi ma tihid abdi maaxay mooye ayaa ku luuqeynaya waa tahay aan soo wada dhegeysano mhm. I never did it, never, I never did it. deebool ah heestas anaa soo qabatay mm. bal waa tahay <laughs> dhanka iyo banaandirigadhankaaga markaan dhankaaga aniga banaandiriga arto <laughs> waa tahay dhegeystayaashiina maadaama heesihii hore kuwii dhexe banaadirg intaba usoo qabanamaxaa dhiman isleedahay waxaa dhiman <laughs> waa tahay waa sida sheegtay waxaa ina soo qabanaya hees ay ku wada luuqeeyaan axmed budul iyo nimcadareen dhaanto mhm mise hees waa dhaanto ha ah, saas dhe dhaanto budol haddii mar lama kulo dhaanto eh. hay midig sabarkeen yaray haysiba noqdarka soomaalida adawgu situ u sarreeye salaadiyo sacaabka keen taqba dhexe hurdaada saani uma gam oo seexan waayayo saama laylbaa hedele basablayda iyo sareeraha jidhkiiyo sambukiga gashood ku samaysan tahay baqbadhexe hurdaada saani umaagam oo saaxan waayayoo saame laylbaahidilay ambasablayda iyo sareeraha jidhkiiyo sambukiga gashood ku samaysan tahay warkab soo cootay saydhigka xaanta midig sabargaan yaray haysiba noqdarka soomaalida adowgu situ u sarreeye salaatiyo sacaabka saqba dhexe hurdada saani uma gam oo seexan waayayo saama laylbaahdile sidii sahaan maqnaa ina kuu sugo safta kugu susab samiyadii og tahay baqda dhexe hurdaada saani uma gam oo seexan waayayo saame layl baahidiilay ambasablayda iyo sareerahaa jirkiiyo sababkaygaad gashood ku samaysan tahay aan sokeeyow nimxo malaysaan sidaatahay lagu sifeeyaasugrada soo baxdiyo cadceed subax maha sidaa tahay lagu sifeeyaay aysiiyo sanad yaa ulisa ku sooryayo caana saafiyahetuwaysiiyo sanad yaa ulisa ku sooryayo caana saafiyahe nasiyan bixiye sokeeyow nimco malaysaaneyan bixiye sokeeyow nimco malaysaansugaasoo baxdiyo calceed sooxba sidaa tahay lagu sifeeya sugra soobaxdiyo cadceed subaxba sidaa tahay lagu safeeyaysiyo sanadya ulisa ku saaryayo caana saafiyayweysiyo sanadya ulisa ku saaryayo caana saafiya waa mm-hmm. tahay waan filayaa in dhegeystayaal badan ay weli madax iyo jaanta lasii ruxayaan ah. weliba adiga aad ka mid tahayniyo dhaantada waaba taqaanay mm-hmm. in laisqaldo laga fiicanyahay eh, aada u cambaareena xataa in xoogaa laga ban abuurtay waa inkaraysaa anaa kuu eh. jeeda dee dhegeystayaasha kuuma jeedaan saas maa tiri inkastoo hal meel inaag taagnaato waa laga fiicanyamo cabdirasaaq mm-hmm. hadda ula taliya wuxuu dhahay ni galabta dhan waxaa waaye hal meelaa ku dhegneed daadisa ku dhegneed soo taalaheed soo niho saa iska bedel soo dabac xooga halays xitaa macnaha aan jirin eh, qulubta xataa isku soo qabso ah, marka adiga go-aan maliyi taasaa cadeynaysaa macnaha maya camirtaan le waa nooga camir qaalid <laughs> kaamil qofteedii aan soo wada dhegeysanaba jirnaa loo camiro <laughs> kugu qalbiyey sidhi waatii qormiyo nolosha kula qaybisanlay ee qalbigu yidhi maahatii qayrka way badantahe intan dumar kugu qalbiyey sidhi waatii qormiyo nolosha kula qaybisanlay ee qalbigu yidhi maahatii qayrka way badantahe dhulkaad qolku leedaho aanaan indhahaygu qaban macirkaan qasri kuugu yaal anigu quusan waaye ma qofaan la abuurin baatay ma dhulkaad qolku leedaho aanaan indhahaygu qaban macirkaan qasri kuugu yaal anigu quusan waaye ma qofaan la abuurin baatay meeshu aan lahayn sow qalbiguu diidayaa jacaylqiin macanaa qooransii badan oo aan ku qancayn qof qudha isataan ku qaboobila ayaanay qabanindhu oo qalanjadu way qarsoontay ahayn qof fudha isataan ku qaboonin laha ayaanay qabanindhu oo qaalanjadu way qarsoontay qoftaydii kumee cidlanqarwaya kumee qoftaydii kumee cidlanqarwaya kumee hadduu qalbigagu jiro maqlayadhibakaygu qabo ha go-aan yeelehe mid quraaxa u qanci hadda adaaba kula yaabanahayd ma kolba meela u dhaqaaqaysaa maya hadda adaa afkaaga ka dhahan ma dhihin ya fanaankaa fanaanka ereyadiisii fanaankan adaa soo xulatay ma dalabka iyo maxaa la wax isaga qulubtiis ku jira dalabka laakiin aniga ma dalab ani igama imaanin yaa ka imaadeen adiga shaceeb kaa yimid marka horena waxaa tiri tashaday oo go-aan baan gaaray dalbaday adaa dalbad heesti ka horeysana waa <laughs> nin tashaday ayado waxaas laa ninku nin go-aan la waaye <laughs> maxaa soo kordhay soo kordhay taleefon kusoo eh, dirtay miya eh, sabtiga galabteeda aanu badan <laughs> sheegi doonaa waa eh. tahay shuceyb oo barnaamijkeenii gabagabadiisii aynu isla soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkan mhm. bilow waan joognay waa kasoo gudubnay bartamaha imaanay waa soo dhaafnay gunaanadkaa joognaa gunaanadkii ama gabagabadii mhm. barnaamijka intuu soconaya kaalma sugaanta n kusoo wada qaadan kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe intaba wax ka maqna maanta ma jirin haday dhaanto noqon lahayd haday noqon lahayd banaadiri haday noqon lahayd haday noqon lahayd heesihii horewaa <laughs> tahay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ifraaxa iyo shaceeb maxamed daahir sidoo kale waxaa noo farsameynaya cabdirasaaq salaad barnaamijka intaan soo gabagabeyn waxaan kusoo xiranaynaa hees uu ku luqeeyo maxamed axmed kulu heestan waxaa la yidhaahdaa gabar yahay waa duuqii ifraax geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuytumilaaba ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin leegay fara soo daray Thank you. dhammaanfara hangageesi daadsaday oo garduur miray kudunbiliya gawdeed u goobay farowgii sarartayo kaadada galan galcoobo ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale u galabbaluu xaro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ungulhu kalgacalbaan boortaan ku eegabaa gabadhyahay kalgacalbaan boortaan ku eegabaa qalbigay ega gelisaa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegabaa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegabaa qalbiga iga gelisa waxsi aanan garanay iguluday caashaqee halka aad gaartid